bulshadu ka dhex tumee cayaar

mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa khamiis taarikhdu waxay ku aaseysan tahay shanta bisha koowaad ee janaayo sannada laba kun saddex qodobada barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka ah somalilan oo ka hadashay sababta ay ciidamadeeda kaga baxeen magaalada lascaanood ee gobolka sool oo xiisad kacsanaan ay ka jirtay maalmihii lasoo dhaafay waad maqli doontaan guddiga doorashooyinka puntland gudoonkoodana faahfaahin ayay ka bixiyeen sida ay ku bilaabatay diiwaangelinta golayaasha deegaanka doorashooyinka qof iyo codka filaya in deegaanada laga qabto iyana waad maqli doontaan taliska booliska gobolka banaadirna waxa ay fareen in shacabku la shaqeeyaan hay amniga si loo xaqiijiyo amniga dalka maadaama dalku ku jiro xaalad dagaal waad degeysan doontaan madaxweynaha ruushkuna waxa uu sheegay in wadahadal lala gala yukrain ay ku xihan tahay inay ka tanaasulaan dhulka ay ka qabsadeen oo ay ruushka ku darsadeen qodobadaas iyo qodobada nagu soo kordha xubnihii joogtadaha ah ayaa degeysan doontaan anigoo cabdicasiis beerada barnaamijka ila socodsiin doona cabdirasaaq farsamayn doona mar kale kusoo dhawaada kulanka k iskagu dhaaxiyo wiishada qalbiyo adigoon qamuun iyo qandha iyo bukaan qaabin umay buursana kaqaloodaad miiga sida biciidkagu dhaaxiyo qabowgii qarqarahaya miledididayah qabowgii qarqarahaya miledi qarsanayaha

heystaan ku dhugeedu yahay qoraan siyareed waxaa laga hayaa abwaan maxamed aadan dacar laxanka axmed nuur jangow ayaa saaray waana codadkii allah u naxariistay saar axmed jaamac iyo axmed mooga liibaan riwaayadii bad jacayl badana bay qayb ka ahayd waan heysii soo baxay kun sagaal boqol shan iyo toddobaatankii daafur bayna noogu ahayd barnaamijka kulanka k nn maxaa u dambeeyey ma tabaysay walaal bal maxay mucjisaad duni ay maldahdaa ma jeclayd helidooda nacam halka ay marayaan ciyaaraad ku mashquusho muhadkood ma jeclayd mhm. fikirkaagu mubaax madaraadka inaad mar kastaaba ka sheegto ma huraan ma u ahay madadaaliya heeso mudnidood ma jeclayd nacam oo walaal ma yamaadana qod maya waanan dhahaynoo maslaxadii danteedaoo mid aanan ka maqnayn baad mudanoo itustee meesheen ka helaa minankaaga dhexdiisa alla maxaad been melmasho melmasho tirisoo masaakiinta lu lugoysay macalaasaf anigaa malyuumaadka kun jeer iska xaal xaalmarinaya beenayaad melmashaa ee miyaadan lahayn reediyo maqal fiican mid baan maalin dhoweed gatabaa milkigayga ahaa okay okay okay okay haddaba haddaba idaacaadku milyuun malyuumaadda noqdee kulmiyo murti fiican mawjadii ma dhaqaaqdo waana maax ma'wiyo marna kaa guri doodin hamoogaan kulmiyaad muraadkaa ka heshaay waxaan maaminayee maskaxdeedu jecleed mar haddaan ka helaayo inaan meel kala geeyo muujadiisa aan wareejiyo waa iga meed cunidiisa kulmiye news network knn kulmiyaad u taqaan isiiya shaaraf ciheeda hohoyaday aftimaha daabidkaha ku noolo qeybaha hore ee barnaamijka kulanka keynan ayaa gudagaleyna dhegeystayaal aynu ku bilownay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shir guddoomiyey shirka golaha wasiirada ee toddobaadlaha ah kaasi oo diiradda lagu saaray arrimo badan oo khuseeya xaaladaha guud ee amniga dalka arrimaha siyaasadda iyo arrimo kale oo muhiim u ah qorshayaasha xukuumadda qoraal ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo uu wehelinayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre uu shir gudoomiyey shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya kaasi oo looga hadlay hirgelinta qorshayaasha waxqabadka hay-adaha dowladda ee sanadka laba madaxweyne xasan sheekh ayaa waxa uu xubnaha golaha wasiirada ku bogaadiyey sida la sheegay diyaarinta qorshe sanadeed waafaqsan hiigsiga qaran ee horumarka xoreynta dalka iyo dib u dhiska ciidamada qaranka ayaa waxaa la sheegay inuu mar kale adkeeyey in sanadka uu yahay sanadka dib u xareynta dalka iyo dhammaystirka dhismaha hay-adaha dowladda sidoo kale qoraal ka soo baxay dowladda soomaaliya waxaa lagu yiri madaxweyne xasan sheekh waxa uu xusay ahmiyadda ay leedahay qorshayaasha sanadkan loo madlan yahay hirgelintooda waxa uu faray xubnaha golaha wasiirada inay si mas-uuliyad wadareed ah ay waajibkooda u gutaan iyagoo oo mudnaan gaar ah siinaya la xisaabtanka si markaa loo xaqiijiyo himilooyinka ay muddada dheer ku taamayeen shacabka soomaaliyeed ayaa lagu yiri sidoo kale qoraalka waxaa lagu yiri ugu dambeyn madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ka dalbaday xubnaha golaha wasiirada in si degdega loo gaarsiiyo adeegyada bulshada ay u baahan yihiin dadka ku sugan deegaanada laga saaray al-shabaab sidoo kalena in la hubiyo tayada mashaariicda dalka laga fulinayo inay yihiin kuwo markaa waxtar u leh bulshada soomaaliyeed oo ay wax ka tari karaan baahiyahooda gaarka ah sidoo kale shirka golaha wasiirada waxaa lagu ansixiyey maanta hindis sharciyeedka aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha oo ay soo gudbisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo sidoo kale hindisa sharciyeedka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo iyana ay soo gudbisay wasaaradda amniga konton iyo dhowr sano kadib hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa markaa noqotay hay-adda rasmiya oo sharciyad haysata kana mid ah hay-adaha dowliga ee dastuuriga ah ee markaa dalku uu leeyahay talisyada ciidamadana ay ku biiri doonto dhowr jeer ayaa laisku qabqabsaday sida ay markaa tahay ama noqon doonto hay-adan inay noqon doonto mid madax bannaan iyo inay tahay mid hoos tagta wasaaradaha amniga iyo sidoo kale kuwa kale ee ku shaqada arrimaha amniga balse markan waxaa muuqataa in hay-adan ay noqotay hay-ad sharciyad haysata oo markan la aaminsan yahay inuu ku guuleystay mahad maxamed salaa taliyaha nabad sugida iyo sirdoonka qaranka inuu markaa meel mariyey xubnaha golaha wasiiradan horgeeyey hindis sharciyeedka hay-adda nabadsugidii sirdoonka qaranka oo markan si rasmiya u noqotay hay-ad sharciyad haysata muddo koob waa muddo konton iyo dhowr sana kadib dhinaca kalena markan haddii aynu eegno dhanka iyo lascanood weli lascanood waxaa maanta laga soo warinayaa inay haatan xiisadu degan tahay balse ay jiraan cabsi laga qabo in mar kale ay bilaaban karaan dibadbaxyo iyadoo meelaha qaar laga soo wariyey in dadku ay dibadbaxyo sameynayeen ciidamada somalilan ayaa ka baxay magaalada sidii la sheegay dib in ugu noqdo xeryooyinkoodii somalilan waxay ka hadashay sababta ay ciidamadooda uga baxeen magaalada laascaanood mid ka mid a ah saraakiisha milatariga somalilan oo shajir qabtay ayaana faahfaahiyey sababta keentay in ciidamadoodu ay ka baxaan magaalada laascaanood ee gobolka sool alxamdulilaahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah sala allahu caleyhi wasalam maanta o ay taariikhku tahay shanta bisha koowaad labada kun iyo saddex iyo labaatan waxaan doonaya inaan halkan kaga hadlo ama ka taxsiineeyo geerida ku timi maxamed cali saadleh oo xalayka ku dhintay si kama ah magaalada laascanood horta marka hore ehelkii iyo qaraabadii iyo asxaabtiisii waa ka tacsiideynay aad baanaan ugu xunahay geeridaas inay dhacdo dadku waa dadka yagii waa shacabka yagii ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan waxa weeyaan dadku ka yimid dadkaanay saasaanu ogsoonahay arrintaasu arrin bareera maahayn odayaasha beesha uu ka dhashay waxay la joogeen fiidkii taliyaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan sareegaas nuux ismaaciil taani markii ay kasoo dareereen ah, arrintaa iyagoo nabadgelyada magaalada iyo arrimaha wada hadlaya ayaa arrintaasu dhacday aad baanu waxuna waanu ka tacsiininayna waxaanu u sheegaynaa dadka dadka yaga jecel ciidankooda iyo nabadgelyada jecel yaa nabadgelyadeena laynaga khatalin waagii baryaba qofuu dhimanayaa horena wuu dhintay dibna wau dhiman doonaa geeridu waagii baryaba way dhacdaa ilaahay baa inagu xukumay oo qof waliba uu dhimanaya laakiin yaanay inagelinin caadifad arrintaa xalay ka dhacday ciidanka qarankay ka dhacday ciddii ay ka dhacdayna gacantaanu ku haynaa way xidhan yihin wixii ay yeeshaan in maxakamadda lasoo taagi doonaa haddii allaha awoodda la ogolaado oo dembi waxay ka yeeshaan bay qaadan doonaan laakiin laba nin baanu arrintaa hayna oo rasaasta riday waxay sheegayaan hisiw inuu isagu rasaasta kaga horreeyey uu quristay ku soo riday arrintaa maxkamad baa baari doonta maxkamad baa inu horgeyn doona haddii allah udo laakiin yaanay noqonin caadifad inaga dimisan nabadgelyada iyo magaalada haddii nabadgelyada saraha ka baxdo ciidanka qaranka xalayta markii hawshaas dhacday magaalada uu ka baxay xeriyihiisuu tegey anagoo dhowrayna inaan dhib intaa ka weyna dhicin laakiin niman dhallinyaro ah oo jaadlayaala oo caaqifadi qaaday ayaa magaalada soo galay qoryo la soo galay waanuu jeednaa odayaashoodii iyo garaadkii iyo duqeydii iyo waxkaradkii beesha ayaa codsatay inaan ciidanka qaranku soo gelin iyagoo ay ka saarayaan magaalada ay nabadgelyada gacanta ku qabanayaan iyagaanu tixgelin ilaa haddana tixgelintaasaa ciidanka qaranku kaga joogaa magaalada haddii ay dhaafto tixgelintaasoo odayaasha iyo waxgaradka taladooda la diido ciidanka qaranka hawshiisu qabsan doonaayo nabadgelyadu inay farkasho oo dadku fawdo galaan oo magaaladu burburto ciidanka qaranku eegan maayo sidaa darteed waxaanu leenahay samariye maalhay naga siiya maxamed cali saadle caqligu ha shaqeeyo aan isu nimaadno waxba ma kala nihin ciidanka qaranku waa ciidankiinnii waa dadkiinnii waxaan leeyahay ciidanka nabadgelyada halala ilaaliyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mid ka mid ah saraakiisha ciidamada booliska ama milatariga somalilan oo ka hadlay sababta ay ciidamadoodu kaga baxeen magaalada laascanood ee gobolka sool oo la sheegay in ciidamadu ay markaa xeryahooda ku noqdeen kadib dagaalo iyo rabshado ka dhacay magaalada laascanood ee gobolkaasi sool eh, dhinaca kalena tariska qeybta guud ee gobolka banaadir waxa uu ugu baaqay shacabka muqdisho inay la shaqeeyaan hay-adaha amniga si markaa loogu guuleysto oo wax ka qabashada xaaladaha amni ee caasimada waxa uu sheegay taliyaha qeybta guud ee booliska gobolka banaadir macaalimahdi in al-shabaab looga adkaaday inta badan deegaanada iyo gobolada dalka dagaaladu ay ka socdaan balse marka ay mareegayaan inay weeraro iyo sidoo kale faralidiga kuwa amniga ka fuliyaan magaalada muqdisho si taas looga hortagayna waxa ugu baaqay in shacabku ay la shaqeeyaan hayadaha amniga oo muhiim u ah la shaqeynta shacabka waxaan ka codsanaynaa bulshada inay nagala shaqeeyaan ammaanka mar koowaad mar labaad mar saddexaad waxaan ka codsanaynaa inay bulshada dadka dhibka ku haya oo ugu horeeyaan argagixisada oo ku xigaan burcadda dadka caadaysatay ee dadka dhacaysa guriyay ka soo toosaan burcaddu guryay yimaadaan biday degan yihiin waa la garanhayaa xogtooda inaad soo gudbisaan oo sheegtaan burcadda dhibaysa haddayse adiga kaa qaadan biriyay kaa qaadan hayaan wiilkaagay ka qaadan hayaan gabadhaaday ka qaadahayan inay xogtooda la wadaagaan ciidamada buliiska annaguna waxaan ballan qaadaynaa inaan qabanno sidoo kale ciyaalo weerada beledka dhibka ku hayso gaangiska hooyooyinka iyo aabayaasha dhal inay ceeshadaanan kula dardaarmayna haddii cesho waayaanna inay keenaan ha loo xiro haddii la keeni waayo ay keeni kari waayaan dadka deriska waxaan ka codsaynaa dadka dhibka ku haaya inay boliiska iyo hay ammaanka kale inay la wadaagaan xogtooda iyo macluumaadkooda intaas waa codsi aan u dirayna bulshada bulshada ha nagala shaqeeyaana dhagaarwax kasta oo dhib ku haya gobolka inay nagala shaqeeyaanna waa ka codsanaynaa intaas kadib waxaan kula dardaarmayaa qaybtii galbeed oo aan soo marnay galabtii soo bilownay oo caawa xilligan oo ay midnay tahay aan taagannahay kaxda waxaan kula dardaarmayaa meelihii aan soo marnay iyo saraakiishii iyo gudoomiyaashii iyo gudoomiye waxeedyadii aan la soo dardaaranay inay dardaaranka sidooda u fuliyaan shaqada bulshada ay u hayaanna inay ka run sheegaan lana diriraan waxyaabahan kala dardaaranay oo ugu horayso muqaadaraadka muqaadaraadka ay ugu horeysana ciidamadu ayagu iska ilaalishaan dhexdooda kuwa isticmaala inay soo qabtaan soo sheegaan bulshada laga dhex qabto ciidanka laga dhex qabto kuwa maamulka ka mida ah iyo dad kasta oo si dowladnimada saamayn ugula oo ka shaqaynaya balwadda iyo muqaadaraadka dadka fasahaadinaya dalkan sida ugu dhaqsiyaha badan inay noola wadaagaan macluumaadkooda insha allahu tacaala annaguna waxaan gudan doonaa waajibaadkeennaan ka gudan doonaa cid kasta oo ku jirta sistamka dawliga oo ka shaqaynaysa wax kasta oo amni darada gobolka banaadir dhib ku ah khaasatan waxaa aada u soo babadanaya muqaadaraadka sheerka laleeyahay waa la dagaalamaynaa waa la dagaalami doonaa insha allahu tacaala saraakiishii iyo gudoomiyaashii waaxooda iyo gudoomiyaashii degmooyinka iyo saraakiyaashii saldhigyada aan la soo dardaaranna markaan halkan u marinaynaa inaan waajibaadkii maantay dhan ilaa caawa aan faraynay inay sidiisa u fuliyaan annaguna waa kormeeraynaa hameen iyo maalin iyo subax iyo dharaarba waan kor joogi doonaa insha allahu tacaala ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu noo fududeeyo waajibaadka amniyana saaran mar kale iyo mar kale dadka muqdisho waxaan leeyahay ishiinu ha dheeraato cadowga ummadda soomaaliyeed waxaa loo geystay oo jiidaha dagaalka loogu geystay jab xooggan rafadkii ugu dambeeyey wadaan waxay niyadda ku dhisanayaan inay dhibaateeyaan dadka shacabka ee soomaaliyeed ee abriyada waxaan rabnaa bulshada inay fooljignaato oo ay ka fooljignaadaan dhagarta cadowga nagalana shaqeeyaan xogtooda diyaaran u nahay inaan ka hortagno diyaaran u nahay inaan nafteenna iyo maskaxdeenna iyo xoogoodna u hurno haddaannahay hay-adaha ammaanka waxaan rabnaa inay dadku nagala shaqeeyaan sidaasoo kale qofka uu dilayaa oo qofka shabaabka ha ogaadaano oo isqarxinaya oo qawaarijka oo ha ogaadaano waa walaalkiis waa hooyadiis waa abtigiis waa qof muwaadinoo muslimoo soomaaliyeed oo hoteel ku jiro oo beri ah ay gaalnimo u dilayaan waxaan rabnaa iyagoo aaminsan inay gaalo dilayaan weliba dadka muqdisho joogo o dhan ayna gaalo u yaqaanin waxaa muqdisho joogo oo dhana ah wiilkan waxaa loo soo sheegaa inay gaalo yihiin adiga haddaadan xogtiisa sheegayn oo guriga ku qarsato adiga gaalo ku yaqaan waana ku dilaa waxaan rabnaa xogtooda keena guryahii degaankeena kaan ka shakidaan keenan ugu kalsoonaada annaga waxaan diyaar u nahay inaan soo qabanno in ka soo qabanno insha allahu tacaalaana waxaan ilaahay ka rajaynaynaa waa waqti dhace inuu ilaahay noo fuudeeyo inaan helno ayagoo ummadda aan dhibaatay inaan ka hor tagno waa mahadsantihiin codkaas aad maqlayseenna waxa uu ahaa macalin mahdi oo ah taliyaha qeybta guud ee booliska gobolka banaadir oo ugu baaqay shacabka muqdisho inay la shaqeeyaan hay-adaha amniga si wax looga qabto falalka liidiga ku ah ammaanka markan puntland haddaan eegnana waxaa ka bilaabatay qeybo kamid a ah deegaanada puntland gaar ahaan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari diiwaangelinta golayaasha deegaanka waxaana isdiiwaan gelinaya dadweynaha doonaya inay ka qeyb qaataan doorashooyinka golayaasha deegaanka ee la filayo in laga qabto inta badan deegaanada puntland muddooyinka soo socda gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee puntland cabdirasaaq axmed saciid oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey sida ay wax u socdaan iyo qaabkay ugu bilowdeen nidaamka diiwaangelinta iyo sida qorshuhu uu yahay guddiga doorashada Eh, saakaan bilownay haddaan bilownay soojooyinka magaalada boosaaso qaarkood olrel waa furmeen oo laga shaqaynaya eh, inta badanna seejo lama eego goob diiwaangelin baa la yidhahdaa xilliga diiwaangelinta guud ahaan inta kooxood seejo maaha kooxood ee diyaarsan ee ka howlgelaya gobollada iyo degmooyinka waa laba boqoloo kooxooda laakiin hal koox baa waxaa laga yaabaa inay saddex meelood oo seejooyin yaalliin ay keligeed ka shaqaynayso kooxu waa mobel ama kuwa guurguura inta badan kuwa magaalooyinka waaweyn ka baxsan marka laga reebo magaalooyinka waxaad aragtaan hadda halaka intiimamkii oo dhan diyaar ku yihiin waxna bixeen waxna bixi doonaan saacadaha soo socda qaara aan maanta baxayna waa jiraan sida gardufuy oo kale waxaan xaqiijinaynaa waddooyinka meelo go'ay baa jira oo roobku gooyey gaar ahaan degmooyinka saddexdaa ee shishe ee sii jeeda marka waa la kala diraya sidoo kale waxaa aad u baaxad weyn maadaama aan halkana loojiku samaynaynay operationska meesha ka socda iyo isku aadinta kooxaha iyo iyo gaadiidka iyo waxoo dhan marka meeshoo dhan shaqa aad u culus baa ka socota waa u jeedaan laakiin waa shaqadu waa baxaysaa khayr wax ma ogin mana dhicin insha allah inay dhacaanna rajayn meen bannaanbaxa dadku xaq bay u leeyihiin nidaamka dimuqraadiga waa ogol inuu dareenkiisa cabiro qofka muwaadinka qof kasta oo muwaadinana dareenkiisa uu cabiri karaa laakiin ma dhiirigelinayno in bannaanbax la sameeyo waxaan dhiirigelinaynaa in dadka muwaadiniinta ay isdiiwaangeliyaan si nabada isu diiwaangeliyaan qofkii konsayn ama cabasho qabana uu miiska wadahadalka tago ortama saddex urur baa konsayn ka keenay kulankii siyaasiga ahaa oo ay wada yeesheen dowladda iyo ururadu qodobada laisku hayeen qaarna waxay ahaayeen siyaasad qaarna waxay ahaayeen liigal wax la xidhiir shuruuc iyo dastuur iyo wax la mida ah. annaga dhexdhexaadintaan qayb ka ahayn dhexdhexaadintaasaanna qayb ka nahay tiibag waxay u xilsaaran tahay qabashada diiwaangelin iyo doorasho horey baana loogu heshiyey sidaad ogtihiin shir jaraa'id baan ururada wada qabannay oo shanta bisha laysku raacay qabashadaa waa ku jiraa waana wadnaa diiwaangelintuna iskeedaba qodobada laysku hayaa wax doorashada la xidhiira weeye wax diiwaangelinta la xidhiira maaha wax doorashada la xidhiira weeye iyadana waa lagu jiraa ururada ka shaqaynaya gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee puntland cabdirasaaq axmed siciid ayuu ahaa oo ka warbixinayay sida ay ku bilaabatay nidaamka diiwaangelinta dadweynaha doonaya inay ka qayb qaataan doorashooyinka golayaasha deegaanka ee la filaya in laga qabto puntland barnaamijka kulanka keenaad dhegeysanaysaan idaacadda kulmiyna waad nagala socotaan dhegeystayaal

barnaamij kulankan dhegeysaneysaan idaacadda kulmin waad nagala socotaan saaxiibayaale markan haddii aynu eegno warbixinada kale ee barnaamijka madaxweynaha ruushka valaadimir putin wuxuu sheegay in wadahadal uu la galay ukrain ay ku xiran tahay in xukuumadda kiyef ay aqbasho luminta dhulka baaxadda weyn ee dhacaa koonfurta iyo bariga ukrain oo ruushka uu qabsaday intii uu socday dagaalka ruushka iyo ukrain valadimir putin waxa uu shaaca ka qaaday in haddii ay wadahadal la galayaan xukuumadda kiyef marka hore ay ka horeyso in aqbasho kiyef in dhulka laga qabsaday uu sidaa kaga baxay gacanteeda kuna biiray dalweynaha ruushiya sidii uu horey u sameeyey valadimir putin oo soddonkii sebtembar sanadii hore qaraar uu saxiixay uu ku sheegay in ilaa afar gobol oo ka mid a ah ukrain lagu daray dalweynaha ruushiya inkastoo gaashaanbuurta nato iyo dalalka reer galbeedka iyo ukrainba ay si adag u diideen arrinta haddana waxaa muuqataa in valadimir putin hogaamiyaha ruushka uu ku adkeysanayo doonistiisa ah in markaa yukrain ay ka tanaasusho dhulka laga qabsaday ee baaxadda leh ee dhaca koonfurta iyo sidoo kale bariga wadankaasi yukrain madaxa gaashaanbuurta nato jens stolberg isna waxa uu ka digay khatarta ka imaan karta damaca valadimir putin uu ku doonayo inuu weli dhul horle kaga sii qabsado ukrain kuna darsado dalweynaha ruushiya master janes stolberg waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in laga taxadaro khatarta iyo go-aanada kasoo baxaya hogaamiyaha ruushka valadimir putin uu ku tilmaamay hogaamiye macangaga ah oo markaa aan ka tanaasulin aragtiyada guracan ee uu ku doonayo inuu ku wajaho dagaalka ukrein iyo ruushka dhinaca kalena ukrain waxaa laleeyahay waxay la dhibtooneysaa hoosudhac dhaqaale kii ugu xumaa abid tanii markii ay xorriyadda qaateen waxaa la aaminsan yahay in arrintan ay saameyn ku yeelatay guud ahaan waddankaasi ukrein waxyaabaha ugu weyn ee keena hosudhaca dhaqaalena waxaa loo sababeynayaa in sanadkii ee dhammaaday badi uu ku dhaafay wadanka ukrein dagaal iyo duulaan militari oo ay kala kulmeen militariga ruushka wasaaradda arrimaha waa wasaaradda dhaqaalaha ama maaliyadda ee wadanka ukrein xogay soo bandhigtay waxa ay muujinayaan in soddon dhibic afar boqolkiiba hoos hoosudhac dhaqaale oo xoog leh uu ku yimid waxsoo saarkii gudaha ama waxa loo yaqaano g d p oo loosoo gaabiyo ama laga soo gaabiyo gross domestic product sanadii lasoo dhaafay waxaa la aaminsan yahay in waddankani uu khatar u galay inuu markaa aada u burburo uuna musallafo bangiyadiisa dhaqaalahana uu hoos u dhaco maadaama wadankan ukrain uu sanadkii ku dhameystay inta badan dagaal iyo sidoo kale rabshado dhibaatooyin ka yimid duulaan ruushka ku galay wadanka ukrain yulia zavradenko oo ah wasiirka maaliyadda ukrain ayaa ku tilmaamay arrintaa in markan ay tahay hoosudhac dhaqaale kii ugu xumaa tan iyo markii ukrain ay ka qaadatay xorriyadda kana go-day midoogii sovieti sanadii kun wuxuu yiri horumarka ukrain waxa uu ku xiran yahay in la helo difaac ciidanka qaranku ay sameeyaan si wadajira ah loo shaqeeyo xukuumadda iyo sidoo kale waxsoo saarka gudaha iyo ganacsataduna ay si fiican waxsoo saar u sameeyaan si markaa loo helo in lasoo kabto dib loo dhiso dalka kaabayaashiisa dhaqaalo midnimo la muujiyo la hagaajiyo nidaamka maaliyadeed iyo taageerada deeqbixiyaasha caalamiga ah. taasi waxayna siin doontaa inaynu dib usoo kabanno heelnana dhaqaalihii aynu ku lahayn iyo saameyntii aynu ku lahayn dunida ayuu yiri yulia zefredenko wasiirka maaliyadda waddanka yukrain oo ka hadlay dhaca dhaqaalaha ee laba waddankani uu wajahay oo xogtiisa la soo saaray waxaa la aaminsan yahay in qiimo dhac uu ku yimid dhaqaalaha ama lacagta dalka yukrain sidoo kale soddon dhibic boqolkiiba hoos u dhacay waxsoo saarka gudaha ee g d p loo yaqaano arrintan waxaa la aaminsan yahay in saameynta ugu weyn ay ka timid dagaalka ama duulaanka ruushka ku galay wadankaasi ukrain barnaamijka kulankeena dhegeysanaysaan idaacadda kulmiyin waad nagala socotaan dhegeystayaal kulmiye news fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network dhintayyo waygu baahaye siduu ii e barkaday kama bugto barrinsayo waygu baahaye haddaan ku bukaa way bugsin kartaa haddaan ku bukaa

Ah.

jirdala bahdi iga jare nafsi bogsin kartaa mudbane bulshada kalgacal badhbaiga hadhee igu boob markan bidhaanka arko boqashada kalgacal badhbaiga hadhee igu boob markan bidhaanka arko yambadin warkee maxa inuu ballanaa iyaan badin ballanaa soo bixi karta heestan ay ku luqeynayeen fanaaniinta maryam mursal iyo cumar dhuulle waxaa dhextaalka barnaamijka kulanka ka yareen heese kale ayaa noo soo socda balse markan cad ku soo dhawaataan dhegaystayaal xubintii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan ayaa diyaar la mahadsanid cabdicasiis waa maalin khamiisa taariikhduna waa shanta bisha koowaad ee janwari sanadka cusub ee labada kun saddex iyo labaatanka waa maalinta shanaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan saddex boqol iyo lixdan cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a maanta oo kale sanadkii kun sagaal waxaa la aas-aasay wakaaladda wararka soomaaliyeed ee soona maanta oo kale sanadkii labada kun ciidamadii soomaalida ahaa iyo kuwii itoobiyaanka ee sanadkaasi maxkamadaha ka qabsaday gobolka hiiraan ayaa gacanta ku dhigay guddoomiyihii maxkamadaha u qaabilsanaa gobolkaasi ee sheekh faarax macalin maanta oo kale sanadka markuu ahaa labada al-shabaab ayaa weeraray xero ay ciidamada mareykanka ku leeyihiin dalka kenya al-shabaab ayaana maalintaasi sheegtay inay gubeen diyaarado nuuca dagaalka ah iyo gaadiid dagaal sidoo kalena ay dileen askar mareykan ah maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol iyo afartii caasimada dalka kuuriyada koonfureed ee siyool ayaa waxaa la geeyey ciidamadii gaarka ahaa ee mareykanka si ay u ilaaliyaan safaaraddii iyo diblomaasiyiintii mareykanka ee xilligaasi dalkaasi joogay maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol toddobiyo tobankii ciidamadii Jarmalka iyo kuwii Bulgaria ayaa waxay qabsadeen dekedda magaalada Brilla ee caasimadda dalka Romania ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol sagaal tobankii maraakiibtii dagaalka ee Ingiriiska ayaa duqeyn xoogan waxay ka geysteen magaalada Riiga ee caasimadda dalka Latvia guud ahaana waa eegay xubintii maanta oo kale markaana dib idinkugu celiya cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way mahadsantahay aadan oona la socodsiinayso xubintii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay oo qeyb barnaamijka kulanka k markan falastiin nadaan egno mid ka mid a ah maxaabiistii muddada ugu dheereed ku xirnaa xabsi ku yaala maamulka israel ayaa la sii daayay karim yonis oo muddo afartan sano ah ku xirnaa xabsi ku yaala israel ayaa maanta la sii daayay ninkan oo da-diisu ay tahay lixdan lix sano jir ayaa ku xirnaa xabsi loo yaqaano hadarim oo ku yaala waqooyiga magaalada tel aviv oo maamulka israel ay ka dhigteen magaalamada waxaa la xiray sanadii kun sagaal iyo siddeetankii waxaana markaa maxkamad ku taala maamulka israel ay ninkan ku eedeysay inuu dilay askari israa'iili ah waxaana markaa uu ku dilay dhulka ay ka qabsadeen israel syria ee loo yaqaano buuraleyda golan hights waxaa lagu xukumay xiligaa waxaana markaa lagu xukumay inuu muddo xabsi ku jiro master yonis ayaa waxa uu yimid markii lasoo daayay qeybo kamid ah cariga falastiin oo markaa ay ku sugayeen qoyskiisa iyo saaxiibadii waxaana markaa ay si wanaagsan usoo dhaweeyeen kuna farxeen soo deyntiisa master yonis oo la hadlay warbaahinta aljazeera kadib markii lasii daayay waxa uu markaa sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay inuu markale xorriyadiisa dib u helo sidoo kalena ay markan tahay qorshe milatari inuu dib u bilaabo halgankiisii qaranka ahaa israel ee uu ka waday cariga falastiin wuxuu tilmaamay in markaa dhowr meeloo kala duwan lagu xiray intii uu markaa xabsiga ku jiray kadib markii uu isagu markaa sameynayay inuu isku dayo fursad kasta uu ku heli karo inuu dharqaaqay sameeyo balse ay xadidayeen israel walow uu sheegay in markii dambe loo ogolaaday inuu xiriir la sameyn karo qoyskiisa si ay u caawiyaan wariyaha kasoo warama halka loo yaqaano ara oo al aljaziira uga soo waramo lagu magacaabo cimraan khan waxa uu tilmaamay master yunis in lasii daayay xilliga lasii daayay kadibna ay tuulada uu ku sugnaa ama uu ku noolaan jiray ay ku sugayeen dad boqolaal ah oo ah dad falastiiniyiin ah kana mid ahaa dadkii yaqaanay xilliyadii hore iyo intii la xirayba waxa ay aada ugu farxeen soo siideynta iyo inuu dib u helay xorriyadiisa master yunis waxa uunuu ahaa mid muhiim ah waxaanu dareemeynay inuu halgankeenna uu ahaa mid looga daysado ayuu yidhi master khan waxaynu arkaynay inuu yahay mid ka mid a ah xubnaha ugu muhiimsan waa inaynu aragnaa muhiimadda ay leedahay halganka iyo in qofku noqdo qof geesiya raadinayana danihiisa waxaa la aaminsan yahay in ninkani uu ahaa mid ka mid a ah xubnihii wakhtiga ugu dheeraa ku xirnaa xabsi ku yaala maamulka israa'il maadaama muddo afartan sana uu xirnaa master cremionis aad ayaanu looga hadalhayaa warbaahinta caalamka xidhitaanka ninkan iyo sidoo kale soo sii muddo afartan sana kadib uu xabsi ku jiray markaana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay warkalamaanay wiilkii yaraayo fogaan eegoo gabya wuxuu yidhi gaddii lagu yiqiin reer galmudug waa la soo gudub geestoodana shabaabkii baryahan waa ku gaaxsamay gabraar beena mooye ma jira guluf ka muuqda war fogaan eeg miyaanu ogayn il madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali ciid dagaal ku baaqay warnimiyo weliba leeray barabara dambe dhalaasa baradamban unabaagani iyo dhalaasa bilaahi ku haysatane abbo abbo ma dhahdido war meel hawl u baahan hadal kuma bogsootaa la yidhi war kale maanay shabaab la dagaalankooda qolyaha weli diidanoo laakiintiya doodda wada damiirka miyaan ka lumay diinteenna iyo miyaysan xaqa hoos u dayin dad waaweyn oo caqlile dabbaan lama odhan karnee madaawo dhacday cuneen aryaadhaha qofaan dantiisa garaheen mar hadduu uga horteerow dhammaada ahaa la yidhi war madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawo isbitaalka ku booqday dhaawacyadii maxaas wuxuu yidhi shabaab waa ka adkaannay rafashadii u dambaysay ku jiraano hadda waxay maraya doonayaan inay dadka shacabkaa weeraraan inta yare noo hadhayna waa sii cirbtiraynaa buu yidhi aryaadaha rafashadaasaan ku keenay samigay cabdullana waxa uu yidhi ow neefruubad go'aanoo raafa maraa ku rogsaha neefruubad go'aanoo raafa maraa dambe ku rogsaha war nabad lagu nagaadiye shabaab diide noloshiiye lugulkoo la dooxiyo mudday nabarrageysteene haddowse naxashka noo saaran yahay maanta naxabkiiye cidna ka soo noqon intuu midika nuuxsay war waxaa kaloo la yidhi dhulka intuu midkood saaran yahay oo ku dhuumanayo salkan nabad la dhigo iyo ammaantaa ha dhowrina war waxaa kaloo la yidhi gawrac iyo dil mooye shabaab nabad ma geeyaan war wali kaleleanay nuurta jeeloowe dagaalkaaga waa naadiha nuurta jeeloowe ninka nooga waa neebsaha aryaadhaha taliyaha booliiska gobolka banaadir macallin oo shacabka la warramayna wuxuu yidhi shabaab dagaalka waa looga adkaaday waxayna haddaan ku meermeeraysan rabaan inay shacabka weeraro beenbeena ku soo qaadaan oo qaraxyo u geestaane feejignaan dheeraad ah, muujiyaan shacabka gobolka banaadir war taliya macalin mahdi wuxuu intaa ku daray dadka muqdisho jooga shabaab waxay u yaqaanaan gaalo marka shacabka muqdisho waxaa waajib ku ah inay amnigooda ka shaqeeyaan ay soo sheegaan waxay arkaan war kalemaanay war ma haysaane madaxweyne xasan sheekhoo shir gudoomiye golaha wasiirada wuxuu yidhi waxaan farayaa dhammaan wasaaradaha hadda wixii ka dambeeya looma dulqaadan doono in samanaarada iyo shirarka wasaaradaha lagu qabto dalka dibaddiisa wixii shaqa wixii shiraba in dalka gudihiisa lagu qabto war golaha wasiiradu waxay ansixiyeen laba xeer oo muhiim ah oo kale ah hindisa sharciyaadka aqoonsiga dadweynaha iyo hindisa sharciyaadka haayadda nabad sugidda war hadda qof dambeoon aqoonsi lahayn dhulka marmari maayo miyaa la leeyahay war waxaa la yidhi qofaan daata lahayn oo dawladdii xukumaysay u diiwaan gashanayn duurjoogsow noqon maayo wah dadkidhon askaraale ku waalaay warmadayo askartaada maaqaane waxaa hore loo yidhi ummaddan asal raac lahayn dalkan cid ilaashanayn aqoonsiya kaar lahayn adduunkay ka reeban tahay gabooso waxaa kaloo la yidhi ummad waliba aayaheeda inay garaato iyadaale leh runtahan abdulla waliba leeray irita horti ah oo dhikoy mis afeef dhikoy waryaada kalamaanay soomaloo ka weynaatay welweli iyo dhibaati iyo weerari iyo colaad iyo xabad la ysku wareemo waagahan arki doono weynaha garanaaye waaxidkeennaan tuugno warbashaar wadaniya waxaa kaloo la yidhi dhammaan inaan hagaagniyo haddaan horumar doonayno waa inaan heshiinnaa innagu ugu horrayntiiye oo hadaf cad aan yeelanniyo hiigsi nololeede wada jir aan ugu kacno oo hagartadayna kalamaanee waxaa idin dhihi lahay soomaaliyo isku toosan oo qalbigood isku furan saadirkay wee'na tuso warnamiya hooga odhow anun hunsulka dhowe inoo ino leheliyooname ila jarta war aniguna waxaa intaa ku sii dari lahaa soomaaliyay wadajir baa wacnaan lagu gaarayaa waddada loo mari karana waxaa weeyaan midnimo walaal isku kaashadoo wanaagga u hiiliye si loo helo horumar weyn weliba waareen dhammaan wadiiqada toosan iyo intaad sama weheshataan wadaagtaan nabadgelyada shabaabkana weerartaan waday geeddiga waday wardalabo waxaa kaloo la yidhi wadajir bay laba gacmood wax ku qaban karaane an isweeshano aan wada jirno war waxaa kaloo la yidhi dadku wuxuu walaal yahay ama waalid leeyahay ama wax isu tarayaa waayaha adduunyadu intay soo wajahayaan wartaasha allaha u naxariistay abwaan cabdiidan hadda ka hor wuxuu yidhi wadni sugaya shaygii ka yari wow kale eh intaan wehelmadoontii la tegin walaaxay ii noole saakaba maxaa iiga wacan waagu ii beryi warnimayow idinkoo iswareerinin wadarteenoo wanaagga ilaaha maalinayo inaan wada jiraan wax ku noqon karnaa wax ku noqon kara ina wada jiraahan wax ku noqon kara walaalayaalow waxaa kaloo la yidhi ninkii walaaloo ku yidhaa walaal uroona la yidhaa war kalemaanay war ma haysaane xaaladda magaalada laasacaanood way kacsan tahay baa la yidhi ciidamada somalilan iyo shacab hubaysanna dagaal baa ku dhex la leeyahay ugu dambayntiina ciidanku magaalada waa iskaga baxeen baa la yidhi war sarkaal u hadlay militariga somalilan ee laascaanood wuxuu yidhi ninkii dhintay laba askariyo ku eedaysan waan qabannay waana xidhan yihiin sharcigaana la horgeyn doonaa magaaladan markii shilkaasi dhacay kadib markii dad cadhaysan oo hubaysanay nagu soo yaaceen si aanu khasaaruhu u badan baan ciidamada xidhyahoodii ku celinay wuxuuna ugu baaqay shacabka laascaanood inay xaaladda dejiyaan oo aysan ka qayb qaadan wax nabadgelyada waxyeelaya warkalamaana war ma haysaane madaxweyne siciidani doorasho qof iyo codahu u qumay sanaadiiqdii diiwaangelintana baabuur tignika oo ku rarto boosaasuu kala dagaalayaa layidhi hayehe ama waa lay dooran ama daadku ciqaadiya miyau yidhi war sanduuqa diiwaangelinta tignikili saareedaleta ilii bugdayka bikaasoy maahahe warwarka waa dhabjidiine diiwaangelintu boosaasay ka bilaabata baa layidhi madasha isbedeldoonka puntland siyaasiyiin la baxdana waxay yidhaahdeen madaxweyne deni doorasho uma jeedee boobuu u socdaa ama muddo kororsi wax la aqbali karana maahan waxaana muhiima in dastuurka iyo xeerarka puntland u yaalla la dhowro waraasadiyaano boosaaso ka hadlin wuxuu yidhi madaxweyne siciidani dheshiikiyaashii hubku culusa ulu soo aaday boosaaso laascaanood hala aado doorasho uma socdee warnamiyo war mahaytana madawiine lafta oo koonfur galbeed reedanka nagdii weliba eray reer koonfur galbeed oo madaxda qaranka hasiinku wajahan wakhti dhow welinan ka horeeya madawiinada jamhuuriyadda iyo gudoomiyaha baarlamaanka baydhow weliba kafur uma doonee shirka reedan heliisinta dadkanoo aragta bedelan weliba waxbaan isku kuwaana miiski wada do'aahowka walkastana weliba filaana inuu hadalka dhammaadano war humow likuwaaye meelika dhiida war kalemaanay waxaa la yidhi jacburgada iyo anigoo yar baan caaqil ku ahaaye weligayba waa tirina qiinsheeka dabadheere balaan soo fataho maanta waad ku cayilaysaan ma mucaaradee dawladu waan yara dhaliilaaye runtoo laysku sheegaana waa cay fadeexadeh ha yeeshee sabeen lama rabee wayscasilayaaye mana rabo in laysoo xiro waan cabsanayaaye haddii lay qasbaayana xabsiga wayska gelayaaye bal ogaada maalmahan caqligu way rafanaya buda wariya lafta garansaas meerna beentusku dhaaf xubintii kalamaan ayaad maqlayseen guudahaana waa inaginta dhegeystayaal barnaamijka kulanka ka inaad kala socoteen warbaahinta kulmiya anigoo cabdicasiis beerada barnaamijkii la socodsiinayay cabdirasaaq salaad isaaqa farsamaynayay gabagabada barnaamijka waxaana kaga tegayaa hees uu ku luuqeeyo fanaanka maxamuud cali burci halkudhigeeduna yahay sidirgam nabadgelyo Thank you. ku helayo intiiu ku durayo sikaraadabani nabjaaxayl saaqiriyo sibnima ku helayo runtii uu ku durayo sakaraad baani mahangoobo samiiru sagaaqar ma madhiisay allafiisadkii sana la seedi maaye mahungoobo samiiro sadaaqad heer ma mariise allafiisadkii sana la seedi maaye aadaan jaclaana saaxi baderbay idiho obaaley sidirgam abaakula cayaartu sabaakula cayaartu siyaar waxaad ku dhaartay siday noqon allaa ogeed siday noqon allaa ogeed isaa seegnay gabadha soomaalida ka doortay noqon allaa ogeed siday noqon allaa ogeed isaa seegnay gabadha soomaalida ka doortay kula cayaartu yar waxaad ku dhahateesiday noqon allaa oge isaaseegnay gabadha soomaalida ka doortay siday noqon allaa oge hadday noqon allaa oge istaas eegnay gabadha soomaalida ka doortay dayo suurkii uwafuufo samhariira laare salugambaale nafjaacayl sidkadayo suurkii uwafuufo

maqabalinkii ana diibaa u saxanshegaran weyday samaali nafsigaa ku soo xelradan jeclaanaa saaxii badad bay mobaale sidirgam sabakula cayaarto sabakula cayaarto siyar waxaad ku dhaartee

siday noqon allaa oge siday noqon allaa oge isaas eegna